alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu clى أشhraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi wclى آlihi وصaxbihi wslm أجmaciin allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana allahuma ina nasأaluka alfiqha fi اddiin cashirkani waxa weyaan cashirkii shanaad ee kitaabkeenna safiinaةu الnajaah mualifku wuxuu leeyahay raximah اllahu tacaala faslun acdaaru salaati inaani annowmu wannisyaan acdaaru salaati salaadda acdaarteedu inaani laba weeye annowmu hurdo iyo wannisyaanu hilmaan mualifku raximah اllahu tacaala markii uu ka soo hadlay tahaarada iyo anwaacdeedii kala duwanaa طahaaraة اlxadaث iyo طahaaraة الnajas markii uu ka soo hadlay uu ka soo dhammaaday ayaa wuxuu ka hadlayaa salaaddii ilaan طahaaradu waxay miftaax u ahayd salaaddii ayay furo u ahayd ama shardi u ahayd marka wuxuu kaga bilaabay mu'alifku acdaarta salaaddu waa maxay qofka in salaaddii wakhtigeedii uu ka baxo oo wakhtigeedii uu tago sharcan loo jiday in la tukado maxaa lagu cudurdaari karaa qofka goormaa uusan ku dembaabaynin oo uusan dembi kaf ka raacaynin haddii salaadda wakhtigeedii uu baxo laba unbuu mu'alifku noo sheegay raximah اllahu tacaala acdaaru salaati inaan laba unbaa salaadda acdaarteedu ay tahayo oo qofka haddii ay salaadda wakhtigeedii uu ku baxo uusan ku dembaabaynin inuu salaadda wakhtigeeda kadib rido waaya ka koobaad wuxuu idhi annowmu hurdo weeye hurdada xaalaad bay qofku inuu seexdo salaaddii oo wakhtigeedii uusan gelin iyo inuu seexdo salaadda wakhtigeedii oo markuu galay kadib haddii uu seexdo salaadda intii wakhtigeedii uusan gelin oo uu isleeyahay salaadda in wakhtigeedii toosi doontaa oo kama tegayso ama xataa uu isleeyahay salaaddaa kaaga tegi doonta hurdadan laakiin salaadda wakhtigeedii ma gelin markuu seexanayo oo marka hurdadii ay la tagtaa oo wakhtigii salaadda uu saa ku baxaa qofkaasi ma dembaabayo ma dembaabayo qadaaguna degdeg kuma aha marka inuu markaaba soo qaleeyo degdeg maa laakiin cala taraakhi buu usoo qalaynayaa waaya haddii uu seexdo wakhtigii salaadda markuu galo kadib laba mid weeye inuu isleeyahay waad soo toosi kartaa inta aysan salaadda wakhtigeeda bixin ayaad soo toosi taasi wax dhiba ayadna male haddii xataa salaadda ay kaga tagto hurdadaasi dembi male maadaama ay niyadiisu ahayd inuu soo tooso intuu salaadda wakhtigeeduusan bixin saasna uu rajaynayey markaas macduur weeye wax dembiga dushiisa ma aha haddiise uu isleeyahay waa xaaladda labaadeh marka uu seexanayay salaadda wakhtigeeduu joogo uu isleeyahay hurdadaa kula tegi doonta oo ma soo toosaysa ilaa salaadda wakhtigeeda markuu baxo kadib maa soo toosi waa uu ku dembaabayaa hurdadaas uu ku dembaabayaa salaadaas uu wakhtigeeda ka saarana wuu ku dembaabayaa hadduu soo kaco salaadda wakhtigeeda uu tegay marka haddii qofku uu xaaladan dambe u dambaysa ee wakhtigii salaadda oo galay uu seexday oo uu isleeyahay salaadda markuu wakhtigeedii baxo unbaad soo toosi xaaladaasoo kale waa waajib qofka in la toosiya qofkii og inuu toosiyaa waajibah laakiin labadii xaale ee hore waajib maaha in la toosiyo maadaama uu macduur yahay laakiin waa sunno in la toosiyo waayahay taasi waa cudurdaarka koobaad annoom weeye cudurdaarka labaadi waxa weeyaan annisyaanu qofkii in uu hilmaamo salaaddii laakiin waa goormo marka lagu cudurdaarayo uusan ku dembaabayn nisyaankaas waa markii uu wax mubaax ah uu ku mashquulo oo uu salaada hilmaamo maalan qofkii wuxuu ku mashquulay ganacsi buu ku mashquulsanaa salaaddii uu hilmaamaya ama safar buu ku jiray ama waxaa weeyaan camal ay camal buu ku jira oo mubaaxa wax aan xaaraan ahayn kuma jir wax aan xaaraan ahayn buu ku jiray markaas waxaa weeyaan macduur weeyaano salaadda wakhtigeedii baxay marka uu soo xusuusto unbuu tukanayaa laakiin haddii uu wax xaaraana ku mashquulo tusaale ahaan oo kale qofkii wuxuu ku mashquulay wakhtigii salaadda jimcaha la aadaamay aadaankii labaad waa xaaraan qofkii inuu wax iibiyo xilligaas wuxuu ku mashquulay beec iyo shiro inuu wax iibiyo waa xaaraan ficilkaas wuu hilmaamay salaaddii dabeetana waxaa weeyaan nisyaanka uu hilmaamay macduur kuma aha maadaama shay xaaraanu ku mashquulay ama wuxuu ku mashquulay ciyaar xaaraan ah maalan oo kale baashan shatranjiga la dhaho shaxda ayuu ku mashquulay oo kale waxa weeyaan macduur kuma ah ama hees dhegaysigeed ama ay shay oo xaaraana ayuu ku mashquulay waxa weyaan salaaddiibu wakhtigeedu ku tegey uu ku dembaabayaa waaya intaa uu mualif labadaa inoo sheegay mualifku kuma koobna acdaarta salaadda eh, laba kale ayay culimmadu ku daraanoo midka koowaadi waxa weeyaan aljamcu lilmusaafir qofka musaafirkaa salaadda markuu jamcinayo jamca ta'khiir oo labadii salaad ee la jamcinaya duhurkii iyo casarkii ayaa tii hore waxaa u bannaan inuu dib u dhigo oo uu ta dambe wakhtigeeda tukado duhurkii inuu dib u dhigo oo uu tukado wakhtiga casarka ayaa bannaan marka ta'khiirkaa salaaddii duhur uu dib u dhigay oo wakhtiga casarka tukanayo kuma dembaabayo ila waa oo loo rukseeye kadaalika maqhribkii hadduu dib u dhigo oo ceshaha ula tukado kuma dembaabayo ka waxa weeyaan waxa weeyaan alikraah qofkii in lagu qasbo salaaddii in uu ka tago oo waaba la xidhayba ama waxaa lagu qasbay salaaddii inuusan tukanin wayna u suro weyday si kale inuu ku tukado markaas kaasna waxa weyaan macduur ayuu ku noqonayaa waa yahay faslun shuruudu salaati salaadda shuruudeedu amaaniyatun sideed weeye mu'alifka halkan wuxuu ka gudogelayaa shuruudda salaadda shuruuddu labay u qaybsantaa shuruud sixa iyo shuruud wujuub shuruud ay salaaddu ku waajibto iyo shuruud ay salaaddu ku asaxdo halkan mualifku wuxuu ku sheegay waxa weyaan waa shuruuddii ay salaaddu ku ansaxaysay sideed buu ka dhigay amaa shuruudda ay salaadda ku waajibayso mualifku ma xusin waa lix oo lixdaasi waa maxay kow alislaam qofku horta inuu muslim yahay qofka hadduusan muslim ahayn salaaddii kuma waajibayso wujuub muaalaba adduunka laga dalbayo kuma waajibayso qofkii gaalka ahaa laakiin aakhare waa loo caqaabaya labo albuluuq qofkii inuu qaangaadho qaangaadh uu yahay saddex alcaqlu qofkii inuu caqli leeyahay oo maxaa kaa baxay qofkii waa laa salaadda kuma waajibayso afar annaqaa'u can alxaydi waannifaas ee gabadhii inay ka daahir tahay iyo nifaaskii dhiiggii dhalmadii dhiiggii caadada oo hadday labadaa mid ay leedahay salaaddii kuma waajibayso an buluuqu dacwa qofka inay dacwadii ay gaadho oo diinta ay gaadho hadaysan dacwadii gaadhin dee diintiimaba wixii waajib iyo xaaraan uma kala soocno diintiiba mayna gaadhinba sida qof meel baadiyo fog ku nool oo diintu baysan gaadhin amaba looba sheeginba xataa inay salaaddu waajib ku tahay haddii xataa tawxiidkii la baray lakiin aan salaadaba loo sheegin inay waajib ku tahay oo cid barta salaadda uusan helin iyo cid u sheegta qaabka loo tukado uusan helin shardiga lixaad salaamaة اlxawaas qofku in ay xawaastiisu ama dareemayaashiisu ay nabad qabaan hadduu qofku uu soo dhasho asagoo idhala oo dhegala tase wax loogu sheegay diinta see loo bari ilaan waxa wax lagu cilmiga lagu barto waa indhaha iyo dhegaha qofka haddii labadaa mid u nabad qabaan wax wuu baran karaa waxbaa loo sheegi karaa laakiin haddii labadiiba uu la'yahay indhana male dhegana male waxa weyaan xawaastiisi ma nabad qabto qofkaasi waxa weyaan wax loo sheegi karo ma jiro waxa weyaan dee salaaddii ku waajibi mayso macduur wey waaya shuruudda sixada ee salaadda ku ansaxaysa mualifku sideed buu ka dhigay shardigu horeyna waan u soo xusnay ee tacriifkiisa waxa weeyaan waa waxa maa tatawaqafu saxatu shay calayh waa waxa shayga asixitaankiisa uu ku taagan yahay macnaha la'aantiisu shaygii ma asaxayo shardi baa la yidhahdaa ama si kale haddaad u dhigto maa yalzamu min cadamihi اlcadam waa waxa la'aantiisu ay la'aanka waajib ka laazimayso haddii la waayo haygii shardigii haddii la waayo shaygii mashruudkaah loo shardiyana waa la waayaya dahaaradii haddii la waayo dee salaaddii lama helayo walaa yalzamu min wujuudihi wujuudu walaa cadamu lidaati laakiin haddii la helo macnaheeda ma aha in shaygii loo shardiyey la helayo waxaa laga yaabaa in shaygii sabab kale uu ansixi waayo tusaalahaan hadii salaada shardiga shuruuddeeda haddii la helo waxaa laga yaabaa inaysan salaaddii ansixin arkaanteedii laga tago darteed rukni arkaanteeda ka mid ah hadii la waayo dee salaaddii ansixi mayso xataa haddii shuruuddeedii la helo waayahay shuruud salaati salaada shuruuddeedu ay ku ansaxayso amaaniyatun sideed weeye ka koowaad dahaarat اlxadaayn labadii xada qofkii inuu daahir ka yahay xadaaynkii waxaa jeedaa xadadkii yaraa ee weysada waajibinayey iyo xadadkii weynaa ee maydhiga waajibinayey waa inuu yani janaaban uusan qabin qof gabadhiina ay ka daahir tahay isla markaana uu weyse qabo weeyaan saas u jeeda dahaarat alxadaثaynki waxa weeyaan waa shardiga koobaad wاطahaaraةu can الnajaasati najaasada oo laga daahir noqdo fi الthawbi wاlbadani wاlmakaani wasatr waaya wاطahaaraةu can الnajaasati najaasada laga daahir noqdo fi الthawbi maradii iyo wاlbadani jidhkii iyo wاlmakaani makaankii wa satru اlcawrati cawradoo la asturo waistiqbaalu اlqiblati qiblada oo la qaabilo wa dukhuulu lwakti wakhtiga oo gala waalcilmu bifardiyatihaa in uu ogaado faradnimadeeda salaadda inay farad tahay waajib tahay inuu ogaado wa an laa yactaqida waa inuusan ictiqaadinin fardan farad min furuudihaa furuuddeedii ka mid ah sunnatan sunno waa inuusan u ictiqaadinin salaadda ka mid ah iyo arkaanteeda waa inuusan u ictiqaadinin sunno waijtinaabu lmubilaat mubilaadkii inuu ka fogaado waaya shardiga koobaad ee shuruudda salaadda ku ansaxayso maalifku wuxuu u sheegay طahaaraة اlxadaثayn qofkii labadii xada kii yaraa iyo kii weynaa inuu ka daahir yahay oo janaabadiina ka daahir yahay gabadhiina ay xaydkii nifaaska ka daahir tahay uu qofkii xadadkii yaraana ka daahir yahay weyse qabo haddii qofku uu tukado asagoo aan daahir ahayn oo xadadkii weynaa iyo xadadkii yaraa aan ka daahir ahayn ama midkood aan ka daahir ahayn salaadiisu ma asaxayso laakiin waxaa laga soo reebay laba qof oo salaaddiisa salaaddoodu asaxayso midka koowaadi waxaa weeyaan faaqidu طahuurayn qofkii labadii shay ee lagu طahaaro qaadanaya waaya oo biyihiibuu waayey qofkii uu ku dahaaro qaadanayay isla markaa ciidna wuu waayey uu ku tayamumo sida maalan oo kale qof maxbuus ahoo ku xidhan meel guri buu ku xidhan yahay ama qol mar ku xidhan yahay wax ciid ah iyo waxba aan lahayn biyana looma keeno ku weyse qaato ciidduu ku tayamumayana ma haysto qofka waxaa la yidhahdaa faaqidu طahuurayn faaqidu طahurayn labadii laba shay lagu daahir qaadanaya ayuu waayey kaasi marka wuu iska waxaa waajib ku ah inuu ku tukado xaalkiisa siuu yahay ayuu ku tukanayaa waajibay ku tahay waxaa la lahaa yani daruuro u tukanayaa lixurmati اlwakti buu u tukanaya wakhtiga xurmadiisii waxaana waajib ku ah inuu soo qalleeyo markii uu uu helo biyo uu helo ama turaabkii uu helo ku tayamumaya ka labaadna waxaa weeyaan daa'im اlxadaث waa qofka xadadkiisa uu joogtada yahay waa qofkii neeftii baa ka socota si joogta uga socota ama kaadidii ayaan ka istaagayni iyo wixii la midka ahaa qofkaasi waxa weeyaan asagoo xadadkiisi mar kasta mutalabiskaoo xadadkii ku dheehan ayuu haddana macduur yahayoo wuu tukanayaa laakiin macnaheeda maaha in laga cafinayo weyse qaadkii wuu weyse qaadanayaa intuu ixtiyaad samayn karana wuu dadaalayaayo meeshii waxbuu ku xidhayaa siuusan intintuu celin karo uu celiyo kaadidii ka socotay intuu celin karo inuu yar xakameeyo xoogaa ayuu isku dayey xataa hadday socoto xataa dhib male laakiin waa inuu dahaaro qaata salaad kasta wuuna iska tukanaya salaaddiisuna waa asaxaysaa waajibna kumaha inuu soo qalleeyo qofkaas waaya kaasi waxa weeyaan waa shardigii koobaad shardigii labaad wاطahaaraةu can الnajaasati fi الthawbi wاlbadani wاlmakaan qofkii inuu daahir ka yahay nijaasadii oo maradiisu ay daahir tahay jidhkiisuna uu daahir yahay nijaasadii ka daahir yahay makaankiisuna uu daahir yahay meeshuu ku tukanayo saddexdaa in nijaasay daahir ka yihiin waa jidhkiisii iyo maradiisii iyo meeshuu ku tukanayay saddexdaaba inay daahir yihiin nijaasada aan la cafinayn ee macfuga aan ahayn waayahay marka marka la leeyahay walmakaani meesha uu ku tukanayo haddii meesha uu ku tukanayo ay nijaaso taallo laakiin nijaasadaasi meeshuu cagaha saariyana ma aha meeshuu wejiga iyo gacmaha saariyana ma aha iyo lowyaha laakiin waxay ku quman tahay laabtiisa markuu rukuucayo iyo markuu sujuudayo laabtiisay qaabisan tahay laakiin ma taabanaya nijaasadaas taasi dhib ma wax dhibay leedahay ma jiro waxaa la diidan yahay meesha jidhkaaga uu taabanaya markaad tukanayso waa inaysan wax nijaaso lahayn sidoo kale marada aad ku tukanayso waa inay daahir tahayoo haddii maradaasi ay la xisan tahay shay nijaasa haddii mara dheer tahay xataa dambe ay shay nijaasa kala xidhiidho waxa weeyaan salaadii ma ansaxayso haddii qofku uu xambaaro shay nijaasa mobeelkiisoo kaleo nijaasa ayuu xambaarsan yahay qofkii oo jeebka ugu jira oo jeebku sitaa waxa weyaan salaaddii ma ansaxayso waaya wa satru اlcawrati cawrada oo la asturo weeye cawrada asturkeedu horta cawradu maa maxay marka hore cawrada laba shay baa lagu ilaaqa waynoo imaan doonta mualifku si tafsiil uga hadli doonaaye cawradu waxa weeyaan waa shayga laba shay baa lagu ilaaqaa midka koobaad waxa ay xaaraan tahay in la eego waxay xaaraan tahay in la eego waa cawro ka labaadna waxa weeyaan waa waxa ay waajib tahay in la asturoo la qariyo salaadda marka la tukanayo labadaa macnaba fuqahada way u isticmaalaan cawrada waynoo imaan doonaa insha alla iyadoo tafsiilshan mualifka ka hadli doona marka satrulcawra marka la leeyahay cawrada waxaa lagu asturayaa wax jurmi leh oo daahir ah oo qarinaya midabka jidhka qarinaya midabka jirka qarinaya laakiin hadduu yahay shay aan jurmi lahayn sida maalan oo kale mugdiga oo kale jurmi ma leh kaas ma ma noqonayo satri ma noqonayo xinuu qofkii ismariyey oo jidhkiisii midabkiisi xinuu mariyey waxa weyaan ma noqonayo satri ma noqonayo waa inuu hay yani jidk cawradii asturaya waa inuu isticmaala waaya marka la leeyahay satri satrulcawra waa inuu xagga kore iyo hareeraha waa inuu ka asturaa xagga kore waa inaan laga arkin cawradaada maalan oo kale halkan oo kale haddii raqabadda uu badhanka kuu furan yahay oo marka aad rukuucayso laabtaada la halkaa xaggaa laga arko xuduntaadii iyo wixii ka hooseeyey la arko waxa weeyaan cawradaadii maadan asturin waxaa waajiba inaad badhankaa xidho ama xagga hoose aad wax ka soo xidhato xagga kore marka waa laga asturaya cawradii hareerahana waa laga asturaya waa inaan yani aan laga arag hareeraha aan cawradii laga arag laakiin xagga hoose waajib maaha in la asturo xagga hoose haddii qofka yani bannaantay dacwradu way iska banaanta agga hoose way ka bannaanta sardi maa qofka inuu surwaal xidho oo agga hoose uu iska asturo shardi ma aha oo macnaha khamiiskii maalan iyo macawistu qabay inuu sirwaal ka hoos xidho shardi ma aha xagga hoose hadii laga arko wax dhiba male waayahay wastiqbaalu اlqiblati qibladii qofkii inuu qaabilo oo marka la leeyahay qibladu inuu qaabilo waxaa loo jeedaa in uu caynta qiblada qaabilo qiblada caynteeda inuu qaabila loo jeedaa ama markuu arkayo dee qibladii uu u jeedana waa waajib inuu caynteeda qaabila yaqiinan uu qaabilo marka uu ka fog yahayna dannan malihiis inay haalib ku tahay inuu qiblada caynteedii qaabishan yahay caynteedii inuu qaabishan yahay waaya waa yahay laakiin istiqbaalu اlqibla qiblada oo la qaabilo laba xaaladood bay dhacdaa oo aysan waajib ahayn qiblada in la qaabilo ta koobaad waxaa weeye qofkii markuu dagaal mubaaxa uu ku jiro gaaluu la jihaadaya ama waxa weeyaan dadkii muslimiintii ayaa dad buqaad ahoo daalimiina iska celinaya oo iska difaacaya oo soo weeraray waxa weeyaan markaas qofka haddii uu awoodi kari waaya intuu dagaalka ku jiro salaaddii inay soo gasho inuu qibladii qaabilo waxa weeyaan isagoo qiblada aan qaabilsanayn buu tukanayaa salaaddiisuna waa asaxaysaa waajibna kumaha inuu soo celiyo salaaddaas ta labaad ee qiblada in la qaabila ay dhacayso aysan waajib ahayn waa qofkii markuu safar ku jiro salaad sunnahana uu tukanayo salaad sunnahana uu tukanayo safarna uu ku jiro markaasi waxa weeyaan haduu awoodi karo marka uu salaadda uu xidhanayo qiblada inuu qaabilo takbiirat alixraamka waajib bay ku tahay laakiin inta ka dambaysa meesha uu u socdo ayuunbuu u tukanaya yani qaabilaya gaari buu saaran yahay tusaale ahaan qofkii gaari wuxuu u socdaa xagga iyo hawd buu u socdaa qibladii dhabarkiisa weeyaan wuxuu ku tukan karaa salaad sunno ayuu tukan karaa inta uu sii socdo hadduu awoodi karo markii uu takbiiratu ixraamka la imaanaya inuu qiblada qaabilo wuu la imaanaya hadduuna la imaan qaabili karina way ka dhacaysaa xataa markaas kadibna inta uu uu maaragtay inta dambena salaaddiisii wuxuu xaggaa uu socdo ayaa u jahaysanayaa qibladina way ka dhacaysaa salaada sunnahana waxaa uu samayn kara inuu ishaaro rukuucdii iyo sujuuddii hadduusan he hadduusan awoodi karin inuu dhammaystiro rukuucdii iyo sujuuddii waaya waayahay wa dukhuulu lwakti wakhtigii inuu galo wakhtigii inuu galo ayadna waxa weeyaan waa shardi shuruudda ka mid ahoo qofku waa inuu yaqiinan u hubas wakhtigii salaadda inuu galay ama dannan uu u maleeyo dannan inuu u maleeyo oo malihiisa haalib ku noqday inuu wakhtigii salaada galay laakiin hadduu iska tukado asaga oon hubin wakhtigii inuu galay malana aan u malaynaynin ijtihaad iyo aan ku ijtihaadin wakhtigii inuu galay in kale aan ogeyn oo uu iska tukado salaadii duhur waxa weeyaan salaadii ma asaxayso xataa haddii uu ogaado inuu kadib ogaado in wakhtigii salaada uu galay markuu tukanayay waxaa la rabaa inaad marka hore intaadan gelin aad ogaato salaada salaadda ee wakhtigeed inuu soo galay waayahay wاlcilmu bifardiyatiha iyo qofkii inuu ogaado oo cilmi u lahaado salaaddii in ay farad tahay macnaa inuu ogaado qofka salaadan inay waajib tahay hadduusan ogayn salaadan uu tukanaya ee salaadaha shantaa loo jeedaaye inay farad tahay waxa weyaan salaadiisaasi ma asaxayso waa inaad og tahay salaada duhur inay farad ay waajib tahay kadalika casarkii kadalika maqribkii salaadihii o dhan shantaa ah. laakiin hadduu moodayo inay salaadahani sunno yihiin ma asaxayso waaya wa anlaa yactaqida fardan min furuudihaa waa inuusan ictiqaadinin fardan farad oo min furuudihaa furuuddeed ka mida ah, macnaha rukni arkaantii salaadda ka mida ah, waa inuusan u ictiqaadinin sunnatan sunna waa inuusan u ictiqaadinin rukuucdii iyo sujuuddii oo kale waa inuusan u ictiqaadin rukuucda iyo sujuuddu inay yihiin sunno hadii u ictiqaadiyo sunno inay yihiin salaadaasi ma asaxayso waa inaad og tahay wixii e, rukni ah waa inaadan u ictiqaadinin sunno u ictiqaadinin laakiin shardi ma arkaanta inaad mid mid u ogaato shardi maaha hadii uu ogaado guud ahaan salaadu inay barhkeed uu waajib yahay oo rukni uu yahay badna ay sunno tahay hadduu intaa og yahay uusan rugni ka mida ah si khaasa uusan u malaynin inuu sunno yahay salaadiis way ansaxaysaa ee maxaa la diidan yahay inaad rukni khaas u malayso inuu sunno yahay xataa haddaad u malayso salaadda oo dhan inay wada rugni tahay waxaad tukanaysa inay wada waajib yihiin xataa tasbiixaadkii iyo maxaan ku dhaha takbiiraat intiqaalkii iyo samic allah liman waxaasoo dhan aad u malayso iyo suuradda ka dambaysa faatixada wixii sunnaha xataa aad u malayso waajib inuu yahay dhib male ee waxaa la diidan yahay ruknigii ha u ictiqaadinin sunno laakiin sunnihi haddaad rukni u ictiqaadiso wax dhiba male haddii aadan kala saari karin kadaalik ruknigii iyo waajibkii iyo sunnihiina salaaddu way ansaxaysaa ee rukni uun ha u ictiqaadinin inuu sunno yahay taasaa dhibaysa ama dhib keenaysa salaaddiina burinaysa ka u dambeeya shuruudda wuxuu idhi mu'alifku waijtinaabu اlmubطilaat waa inuu qofkii ka fogaado waxyaabaha salaada buriya way noo imaan doonaan insha allah waa inuu hee ka fogaadaa inta uu salaada tukanayo idil waa inuusan la imaanin mubطil min mubطilaati الsala wax ka mida waxyaabaha salaada buriya ee noo imaan doona inuusan la imaanin o iska ilaaliyo wey alaxdaau axdaastii inaani laba weeye akbar mid weyn iyo wa asqar mid yar falasqaru midka yari maa awjaba alwuduu'a waa wax weyse waajibiya walakbaru midka weyn maa awjaba alghusla waxa maydhi waajibiya weeye axdaatu waa jamcu xada xadakuna waxa weeyaan waa waxa diidaya salaadda asixitaankeeda markaysan ruqso jirin ayaa xada la yidhaahdaa waxa salaadda asixitaankeeda diidaya markaysan qofka uusan ruqso uusan haysanin oo uusan macduur ahayn ayaa la yidhaahdaa xada waa malifka noo tafsiirin doone waxaa kaloo xadadka lagu ilaaqaa ama lagu magacaabaa waxyaabaha yaani xadadka laftirkiisa keena oo sida maalan oo kale kaadidii iyo kula maa kharaja min asibiil waxa sibiilayin ka soo baxoo idil waa kiina soo marta iyo hurdadii iyo wixii la midkaa iyo yani iyo xadadkii weynaa waxaa keenaya sida iyo dhiiggii waxyaabaha laftirkooda axdaa baa la yidhahdaa waaya xadadkii marka mualifku laba uu qabiye mid weyn iyo mid yar falasqaru midka yari maa awjaba alwuduu waa waxa waajibiya weysuu yidhi yar waa ka weysada waajibiya waa kii weysada waajibinaya markaa afarta ahaa soo dhaafay ee weysada burinayay baa lagu magacaabaa laftooda waxyaabihii weysada burinaya afartaa ayna soo dhaafay ee zawaalu lcaqli iyo iyo wixii la midka ah walakbaru midka weynina maa awjaba alghusla waa waxay maydhi waajibiya marka waxa maydhi waajibiya labuu noqonayaa waa biyihii ama janaabadii oo qofka maxaan ku dhahay qofki inuu janaabo uu yeesho ah, iyo dhiigi labadaasa waxay noqonayaan xadadkii akbarka ahaa janaabadii iyo iyo xaydkii waayahay wayna soo dhaafeenoo wayna soo waxyaabaha janaabada qaabkii u timaado iyo waxyaabaha keena iyo waxaaso dhan wayna soo dhaafeen mualifku marka halkaas axdaadii laba u qaybiyey waxaa kaloo culamada qaar u qaybiyaan saddex asqar iyo mutawasit iyo akbar mid yar iyo mid dhexdhexaad iyo mid weyn oo asqarku asaga waa kii hore waa kii haddu mualifku sheegayo waa wixii weysada waajibiya mutawasitka waxaa weeyaan waa janaabadii akbarkuna waa xaydkii oo maxaa xaydka iyo janaabada loo kala qaaday oo janaabada looga dhigay mutawasi dhexdhexaad looga dhigay xaydkii dhiiggiina dumarku dhacayeen looga dhigay abar waxay leeyihiin culimmadu janaabada waxyaabaha xaaraan ku noqda ayaa ka yar waxa xaydka xaaraan ku noqda oo waa kayna soo martayoo waxyaabaha xaaraan ku noqda janaabadu lix ahaayeen lix shay bay laakiin waxaa dhiigga ku xaaraan noqda toban shay buu ahaa toban shay ayuu ahaa marka maadaama uu ka yaryahay janaabadu xaaraan ku noqda ka yar waxa dhiigga xaaraan ku noqda wuxuu noqonayaa dhexdhexaad xadaث mutawasidu noqonayaa janaabadu eh, xaydkuna wuxuu noqonayaa xadaث akbara culamada badhna saasay leeyihiin walaa mushaaxa fi اlisطilaax ama aan saa ku yani aan ka dhigno laba u qaybina xadaث akbar iyo xadaث asqara ama aan saddex ka dhigno oo mid yar iyo mid dhexdhexaad mid weyn ka dhigno macnuhu wuu isu imaanayaa oo axkaamtuna waa isku axkaamta ka ratimayso waa uun waxa weeyaan waa macruuf weeye iskuma khilaafaysa labadaa taqsiim labadaa qaybin aan samayno axkaamtu iskuma khilaafayso waa yahay faslun alcawraatu cawraadkii arbacun afar weeye cawratu الrajuli ninka cawradiisa muطlaqan guud ahaan gebi ahaanba wاlamati wa cawratu اlamati addoontii cawradeedu fi salaati salaada dhexdeeda maa bayna asurati xudunta inta u udhaxaysa iyo warukbati lowga inta udhaxaysa weeye wa cawratu lxurati haweenaydii xorka ahayd cawradeedu fi salaati salaadda dhexdeeda jamiicu badanihaa jidhkeedoo idil weeye maa siwa alwejhi wejiga marka laga reebo walkafayni iyo labada cukur wa cawratu alxurati gabadhii xorka ahayd cawradeedu walamati iyo addoonta cawradeedu cinda alajaanibi markay la joogaan rag ajaaniba ah oo oogaya jamiicu lbadani waa jidhka oo idil wa cinda maxaarimihaa markay la joogto maxramkeeda waa ragga aan geyine iyo wanisaa'i iyo haweenkii maa bayna asurati weeye xudunta inta u dhaxaysa iyo warukbati lowga mu'alifku raximah اllahu tacaala marka uu soo sheegay ka soo hadlay shuruudii salaada oo ay ka mid ahayd satrulcawrati cawrada la asturo ayuu halkan noogu faahfaahinayaa cawradu waxay tahay marka mu'alifkii uu kala qaaday oo cawraadkii afar buu ka dhigay cawrada ninka iyo cawrada addoonta isku mid buu ka dhigay marka gabadhu ay tukanayso salaadda addoonta ay salaada tukanayso oo wuxuu mu'alifku yidhi alcawraatu arbacun cawraadka waa kaan hadda ka soo sheegno laba wey cawro salaada khaas ku ah oo waa waxay waajib tahay in marka salaada la tukanayo la asturo oo la qariyo taas waa cawratu salaa iyo cawro ay xaaraan tahay in la eego oo taa fuqahadu waxay kaga hadlaan nikaaxa markay kitaabu nikaax ay ka hadlayaan nikaax iyo guurki iyo wixii ku saabsan ay ka hadlayaan ayay ka hadlayaan waxa cawrada ay xaaraan tahay in la eego waaya rag iyo dumarba laakiin mualifka halkan wuu isku dhex khalday wuu isku dhex daray cawradii salaadda iyo cawradii kale ee ee xaaraan ahayd in la eego wuu isku dhex daray marka uu soo koobay weliba tafsiil badan muuna ka sii bixinin afar buu ka dhigay marka waaya cawraة الrajuli muطlaqan wuxuu idhi ninka cawradiisu muطlaqan markuu ku leeyahay waa guud ahaanba ama salaad ha ahaato ama salaadda khaarijkeeda ha ahaato isagoo ninku laba cawro male cawradiisu waa un mid markuu salaadda tukanayo iyo marka uusan tukanaynin salaadda uuna ku jirin cawradiisu waa hal mid oo waa maxay maa bayna الsurati والrukbati xudunta iyo lowga inta udhaxaysa waaya marka la leeyahay maa bayna الsurati والrukba waxaa ka baxaya xuduntii laftirkeedu cawra ma aha lowga laftirkiisu cawra ma aha ama ninku salaada tukado ama yuusan salaad tukanin lowgiisu hadduu bannaan cawra ma aha xuduntiisu hadday bannaan cawra ma aha laakiin waxaa waajib ah juz qayb ka ah xudunta in la qariyo iyo qayb lowa ka ah in la qariyo inta soo xigta agga bawdada in la qariyo لأnnahu maa laa yatimu اlwaajibu ila bihi fahuwa waajib waa kan qaacidada hadda ka hor aan soo qarirnayoo wax uusan waajibku uuna ku dhammaystirmaynin la'aantii waa waajib waayahay waxaa la mid ah ninkii oo cawradooda isku mid yihiin laakiin salaadda ku gaar ah haweenayda addoonta ah haweenayda addoonta ah addoonta waxaa weeyaan ama addoonku waa qof qof kale uu mamluuk u ah qof kalea iska leh oo zamankii hore jiri jirto hadda zamankeenna maba jire wax addoonahee oo uu dhammaaday addoommihii way dabar go-een waaba hadda mamnuuc weeyaanba in qof la addoonsado yani dowladaha caalamkao dhan baa ku heshiyey gaaliya islaamba inay mamnuuc tahay oo jariimo tahay qof inuu qof addoonsado laakiin xilligii hore islaamka xataa uu ka horreeyey intuu islaamka soo bixan buu ka horreeyey xataa riqigan ama addoonsigu waa inta badanna wuxuu ka dhalan jiray dagaalada iyo wixii la mid ah marka qofka gaalka ah ee dagaal jihaadka lagu soo qabto isagoo dagaalamaya ama dumarka gaalada iyo ciyaalkooda marka la soo qafaasho waxaa muslimiinta u bannaan inay addoonsadaan inay addoonsadaan ayaa u bannaan inay xoreeyaanna way heli karaan tafsiilkeeda waxaa laga hadli doonaa marka laga hadlayo kitaabka kitaab uljihaad marka addoontaas cawradeedu waa gabadh marka ay salaada tukanayso wuxuu ku leeyahay mualifku waa maa bayna asurati warukba ninkay la mid tahayoo waa cawrada ninka isku yihiin waa xuduntiiyo lowga inta udhexaysa oo markay salaada tukanayso laakiin marka ayna salaada kuayna tukanayn way noo imaan doontaa noo sheegi doonaa qofka macnaha ajnebiga ah cawratulnadar way noo imaan doontaa tan waa cawratu salaa waa wa cawrat اlxurati gabadha xurada ah een addoonta aan ahayn cawradeedu waxaa weeyaan fi salaati salaadda dhexdeeda jamiicu badaniha jidhkeeda oo idil maa siwa alwajhi wاlkafayn marka laga reebo wejiga iyo labada cukur macnaha gabadhu marka ay salaadda tukanayso gabadha xorka ah, ay salaadda tukanayso jidhkeedao dhan waa cawro waa inay qarisaa salaadda waa cawratu salaa halka kaga hadlayaa laakiin laba shay unbaa ay yani ay bannaan tahay inay bannayso oo waa maxay waa wejiga iyo labada cukur labada cukur baabacadii iyo bogga madow labada way soo gelayaan iyo faraha iyo intaaso dhan baa soo gelaysa laakiin cukurka waxaa ka kafaynka ka dambeeya dhudhunka in yar xataa ma soo geli karto waa inay xataa qayb ka mida ah cukurka waa inay asturtaa markay salaadda tukanayso hadduu qayb dhudhunka ka mida ah haddii ay bannaanaato waxaa weeyaan salaadeedii ma ansaxayso kadaalika haddii tinteedii bar ka mida uu hareeraha ka soo muuqdo salaadeedii ma ansaxayso waa inay madaxeeda si fiican u asurtaa iyo luqunteeda kadaalika cagaheedu waxaa weeyaan waa cawro marka ay gabadha waa inay cagaheeda asturtaa oo dirac dheer ama jilbaab dheer waa inay xidhataa oo cagaheeda qariya haddii tusaale ahaan marka ay gabadhu ay sujuudayso oo kale cidhbaheedu ay muuqdaan ama faraha cagaheedu ay muuqdaan salaadeedu ma asaxayso taas dumarka lagu baraarujiyo qaar badan baan ku baraarugsanayn waad arkaysa markay tukanayaan inay maarata cagaheedu ay bannaan yihiin ama faraheedu ay muuqdaan oo iska fudaydsanaya marka waa inay gabadhu maro dheer waa inay xerataa oo cagaheedii qarinaya marka ay tukanayso waayah wa cawrat اlxurati gabadha xurada ah cawradeedu iyo walamati iyo addoonta cinda alajaanibi ee ragga ajaanibta ah agtooda jamiicu اlbadani weeye jidhka oo dhan macnaha mualifka halka wuxuu kaga hadlayaa qaybtii saddexaad ee cawrada oo waxaa weeyaan waxaa weeyaan cawrada gabadha xorada ah iyo addoonta labadooda isku mid buu ka dhigay marka ay salaada ka baxsan yihiin markay salaadda ku jiraan wayna soo labada wayna soo dhaafeen laakiin marka ay salaadda ka baxsan oo ay salaad aysan ay aysan ku jirin waxaa loo kala qaadayaa laba xaaladood marka ay la joogaan rag ajaarib ah iyo marka ay la joogaan maxaarim gabadha xurada ah marka ay la joogto nin ajnebi ah oo geyi kara oo guursan kara waxaa waajib ku ah inay jidhkeeda asturto asagana wax xaaraan ku ah jidhkeedoo dhan cawro ah waa cawratu nadartan waxaa ka xaaraana jidhkeedoo idil inuu eego xataa wejigeeda iyo kafaynkeeda wejiga iyo waa ka xaaraan waa cawratu nadartan cawradii eegmada weeyaan tii aan soo dhaafan waxay h cawratu salaa marka saaha loo kala saaro waaya ta afaraad waxaa weeyaan wa cinda maxaarimihaa gabadhii xorada ahayd dabcan horta waxayna eh, sheegin addoontuna waa un la mid bu mualifku yidhi eh, addoontuna marka ay ayna salaad tukanaynin eh, rag ajaaniba ah hadday la joogto ayada laftirkeeda jidhkeedoo dhan waa xaaraan in la eego gabadha xorada may la mid noqonaysa ila maadaama ay dumar tahay waa isku mid ayaday xuradii jidhkeedoo dhan waa ka xaaraan nin ajnabia ah inuu eego cawrada afraad waxa weya wa cinda maxaarimiha gabadhii markay la joogto maxaarimteeda maxaarimteedu waa jamcu maxram oo waa qof ay ka dhaxayso maxramiya maxramiyadu waa maxay waa qof ama abtiru ka dhaxeeyo nasabkii uu ka dhaxeeyo ay wada dhasheen ama nugme ay ka dhaxayso ama musaaharo gacalnimo ay ka dhaxayso wayna soo dhaaftay horey baan uga soo hadalay waayah marka qofkaas aan geyin gabadhii iyo markay la joogto dumarka aan gaalada ahayn dumarka aan gaalada ahayn gabadhi waxaa weyaan cawradeedu maa bayna asurati warukba xudunta iyo looga inta udhaaysa xudunta iyo looga inta udhaxaysa intaas waa laga eegi karaa weye macnaha dumarkuna way ka karaan maxaarimteeduna way ka karaan wixii intaa ka baxsan xudunta iyo looga inta udhaxaysa wixii ka baxsan way eegi karaan laakiin xudunta iyo looga inta udhaxaysa waa cawradii oo lama eegi karo waa dumarka aan yani aan muslimaadka laakiin hadday la joogto dumar gaalo ah oo muslimaad ahayn waxa weeyaan jidhkeed markay khidmaynayso ay shaqaynayso waxaa jidhkeeda ka muuqda unbaa bannaan inay muujiso sida maalan oo kale gacmaha oo kale tinta iyo madaxa iyo luqunta iyo cagaha intaas intaas waa iska caadi hadday gabadha gaasha ay ka aragto laakiin inta kale waxa weeyaan waajib inay ka asurataa waa waajib inay ka asurataa oo yacni gaalada iyo muslimiintu isku mid ma aha waaya yacni gabadha muslimadda markii la joogto iyo gabadha gaasha markii la joogto isku cawro ma noqonayso gabadhii muslimadda ahayd waa yahay faslun arkaanu salaati sabcata cashar arkaanta salaadda mu'alifku waxa weeyaan waa toddobi-iyo toban horey waxaan u soo sheegnay tacriifka shardiga ruknigu iyo shardiga meel waxna wa iska shabahan waxna u kala tegsan yihiin ruknigu waa maxay waa waxa salaadda asixitaankeedu uu ku taagan yahay laakiin salaadda ku dhex jira daakhil asala weyaan waa sida rukuucdii iyo sujuudii wax la midka ah salaadu la'aantood ma asaxayso lakiin salaadda ku dhex jiraan shardiguna wuu ka baxsan yahay salaaddii laakiin asixitaankeedu ku dul taagan yahay oo salaadda la'aantii ma asaxayso laakiin wuu ka baxsan yahay salaadda waana waajib inuu mustamir ahaadaa oo salaada dhe int salaada la tukanaya waa inuu shardigaas uu joogto ahaadaa oo la helaa marka farqi udhexeeya rukniga iyo shardiga waa maxay ruknigana salaada dhexdeedu ku jiraa shardigana uu ka baxsan yahay salaada horteed waa in la helaa sida dahaarada oo kale waa inay salaadda uu ka hor dhacaa waayahay marka arkaanta mualifku wuxuu ka dhigay toddobiyo toban buu ka dhigay sabcata cashar toddobiyo toban ayuu mualifku ka dhigay oo muxuu tiri mualifku afartii umaaniino ayuu tiriyey afartii umaaniino ayuu tiriyey umaaniinadii rukuucda iyo tii ictidaalka markii rukuucda laga soo kaco iyo tii sujuudda iyo tii juluuska bayna sajdatain labada sujuud inta udhexaysa fadhiga la fadhiisanayay afartaasuu mid kasta rugni ka dhigay afartaasuu mid kasta rugni ka dhigay laakiin culammada qaar maxay sameeyeen sida imaamu nawowi raximah allahu tacaala kitaabkiisa minhaajka markuu arkaanta tirinayay saddex ka dhigay oo afartan dumaaniine uu mualifku mid kasta uu rugni gooniha ka dhigo madax bannaan ayuu wuxuu ka dhigay hay-o ama sifo raacsan ruknigii oo dumaaniinadii rukuucda rukuucda may ka tirsan tahay oo hal rukni iyadii rukuucdu waa isku hal rukni dumaaniinadii ictidaalka ictidaalkaasi raacsanta oo rugni looma tirinayo gooni ah tii sujuudda kadalik tii julus bani sidin kadalik marka waxay noqonayaan afartaa dumaaniin oo ka go-ayaanoo saddex iyo toban bay noqonayaan sidaasaanad moodda inay aqrab tahay xagga fahamkana u dhow laakiin laa mushaxa fi اlisilaax wax dhiba ma leh yani isilaaxa yani qof kasta hadduu qaabka u tiriyey waxa weeyaan maadaama lagu isku waafaqsan yahay in dumaaninnadu ay tahay la'aanteed salaaddiisan asaxaynin oo qofka ka taga inay salaaddiisu burayso haddii rukni madax bannaan laga dhigay haddii rukniga la raacsiiyo wax dhiba male waayahay arkaantii salaadda mualifka wuxuu ka dhigay toddobiyo toban alأwalu midka hore anniyatu niye weeye ahaani ka labaad takbiirat weeye takbiirtii ixraamka takbiiradii xarmashada ahaaliu ka saddexaad alqiyaamu weeye cala alqaadiri qofkii awoodi karay fi lfardi faradkii inuu istaago alraabicu kan afaraadi qira'atu alfaatixati faatixadii qofka inuu akhriyo weeye alkhaamisu kan shanaadi alrukuucu weeye rukuucdii assaadisu kan lixaadi alطuma'niinatu fiih in lagu طuma'niina la yimaado rukuucdii weeye asaabicu kan toddobaad alictidaalu sara joogsii weeye in sujuuddii rukuucdii laga soo kaco oo laga sara joogsado ahaaminu kan sideedaad aطumaaniinatu in lagu xasilo fiihi ictidaalkaas in lagu xasilo waayahay ataasicu kan sagaalaad assujuudu waa in la sujuuda maratayni laba jeer alcaasharu kan tobnaadi aطumaaniinatu fiihi in sujuuddii lagu xasilo weeye alxaadi cashara kan koob iyo tobnaad aljuluusu bayna asajdatayn in la fadhiisto labada sujuudood dhexdooda aلثaani cashara kan labiyo tobnaad aلطumaaniinatu fiihi in lagu xasilo weeye aلثaaliث cashara kan saddexiyo tobnaad altashahud اlakhiiru atixiyaadka dambe weeye alraabic cashar kan afariyo tobnaad alqucuudu fiihi atixiyaadka dambe in loo fadhiisto weeye alkhaamisa cashar kan shan iyo tobnaad alsalaatu cala اnebiy nebiga lagu saliyo sala اllahu calayh wasalam fiihi atixiyaadka dambe dhexdiisa aلsaadisa cashar kan lix iyo tobnaad assalaamu salaamu naqsigii weeye asaabic cashar kan toddobiyo tobnaad atartiibu kala horraysiinta iyo tartiibki weeye in loo tartiibiyo arkaantii sidii lasoo xusay waayahay toddobiyo tobankii rugni ee mualifku uu inoo sheegayo waxaa kow ka dhigay anniyatu niyadii waayahay way noo imaan doontaa mualifkuna uu ka hadli doonaa tafsiilka niyada waayahay aلثaani ka labaadii takbiiraة اlixraam takbiirtii ixraamka weeye ixraam marka la leeyahay xarmashada waxa ixraam loogu magacaabay baa la idhi maxaa yeelay waxaa xaaraan ku noqonaya waxa qof marka uu takbiiratu ixraamka qofku la imaado wixii salaada xaaraan dhexdeeda ku ahaa ayaa xaaraan ka noqonaya ee marka hore salaadda ka hor xalaal u sida hadalkii iyo cuntadii iyo dhaqdhaqaaqii waxaaso dhan xaaraan ka noqonayaan mar hadduu qofku allaahu akbar uu dhaho oo takbiirta ixraam la yimaado waxa weyaan ilahay hortiisu istaagay ilaahay baa ugu weyn buudhe waxa weeyaan hadalkii iyo sheekadii iyo cuntadii iyo dhaqdhaqaaqii waxaaso dhan xaaraan bay ka noqdeen ilaahay wuu la munaajoonaya o la hadlaya waayahay sidaa darteed waxa lagu magacaabay takbiiraة اlإxraam takbiirat اlixraam marka waxaa waajib ah mualif kolley wuuna ka hadli doonaaye in qofku uu ku dhawaaqo oo uu la yimaado lafdiga allahu akbar wax kale oo booskeedii gelaya allahu akbar ma jiro xataa ma dhihi karo alraxmaanu akbar iyo asmaada kale ilaahay ma isticmaali karo qofka hadduusa xataa uu awoodi karin oo takbiiratu ixraam usan la imaan karin oo yahay qof cajami oo hadda soo islaamay oo kale waxaa u bannaan inuu tarjumo waxaa waajib ku ah bal ee uma bannaane waa waajib inuu markaa uu tarjumo oo tarjamaadeedu la yimaado oo macnaheed inti loo tarjumo oo tarjamaaddaas uu salaadda ku tukado waayahay ka saddexaad mualifku wuxuu hi aلثالث ka saddexaad alqiyaamu calى اlqaadir qofka awooda alqiyaam inuu istaago cala alqaadiri qofka awooda inuu istaag ku tukan karaa waa inuu istaagaa fi اlfardi salaadii faradka ahayd markuu mualifku leeyahay cala alqaadiri qofka awooda maxaa kaa baxay qofkii aan awoodi karin ee istaagaba aan ku tukan karin ee mashaqo dhib ay ku tahay qofkaasi waxa weeyaan fadhi buu ku tukanayaa hadduu fadhiga uu awoodi kari waayo jiif buu ku tukanayaa oo jiifka markuu ku tukanaya weliba dhinac dhinaca uu tukanaya dhanka midig oo kale uu jiibsanaya waa inuu markaa laabtiisa iyo jidhkiisa ayuu qaabilanayaa qiblada uu qaabilanaya oo dhankaas ayuu seexanayaayo qibladii ayuu qaabilaya rukuucda iyo sujuuddana wuu ishaaraya madaxiisu ku ishaaraya haddii uu taas awoodi kari waayo dhanka mid dhinac u seexan kari waayo dhabardhabar buu u seexanayaa madaxa ayaa laga soo gelinaya barkin oo kale wax kor u soo qaadaya madaxiisa siuu wejigiisu qiblada u qaabilo saa ayuu ku tukanayaa waaya alqiyaamu cala alqaadir fi lfardi markuu mualifku leeyahayna salaadda faradka maxaa kaa baxay salaadda sunnaha ah salaada sunnaha qofka isagoo awoodi kara inuu istaag ku tukado fadhi buu ku tukan karaa fadhi ayuu ku tukan karaa waayahay alraabicu kan afraad qiraa'atu اlfaatixadi faatixadii qofkii inuu akhriyo weeye ama imaam ha ahaado ama ma'muum ha ahaado waaya hadduu ama keligii ha tukado waxa weeyaan waa waajib inuu ragcad kasta uu faatixada akhriyaa weeye salaadda jahriyada iyo salaadda siriyada intaba waayahay alkhaamisu kan shanaad alrukuucu rukuucdii weeye assaadisu kan lixaad aطumaaniinatu fiihi inuu ku xasilo weeye rukuucdii oo rukuucda markuu ku xasilayo macnaheedu waxaa weeye inay xubnihiisu ay xasilaan oo rukuucda markii uu u hoobto waa inuu xubnihiisi ay degaan oo istaagaan oo ay kala socmaan hoobashadiisii rukuucda u hoobtay iyo soo kicitaankiisii waa inuu qadar u dhexeeya oo ku xasilo rukuucdu laakiin hadduusan uu istaaginba markuu saa rukuucda ugu hoobto isla markaaba hore ka soo kaco isagoon istaaginba dhaqaaqiisa uu mid ahaado waxaa weyaan rukuucdaasi ma asaxin dumaannadii bay weyday waaya salaaddiisuna saasay ku buraysaa waaya qadri subxaana allah intuu ka dhahayo subxaana allah baa ku filan dumaaninada hadduu rukuucdu dhaho subxaana allah xataa bixamdihi ataa inay sii gaarsiiya ataa markaas waxaa la eegaya on qadarkaas in subxaanallah dhan ayaa dumaaninadu ay ku xasilaysaa waaya asaabicu kan toddobaadi alictidaalu waa inuu ka soo sara joogsado kasoo ka soo kacaa rukuucdii oo ictidaalu la yimaada marka ictidaal la leeyahayna waa in xubnihiisii dhabarkii inay mid kasta meeshiisu ku xasilo oo uu tooso wey maaha inuu meel dhex uu ka laabto waa inuu dhabarkiisi ubnihiisi ay toosaan asaadisu kan sideedaad arkaanta aطmaniinatu fihi waa inu اctidaalka ku xasilaa oo asna maxaa looga jeedaa markii uu soo kaco waa inuu xaraka xarakadiisa kicitaankii dhaqdhaqaaqiis uu hoobasha sujuud u hoobanayo waa inay kala soocmaan oo uu istaag u dhaxeeyo uu xasilaa saas wey waaya ataasicu ka sagaalaad asujuudu maratayn laba jeer waa inuu sujuudaa waayahay alcashru kan toobnaadi aطumaaniinatu fiihi waa inuu ku xasilaa sujuuddii asna sidoo kale qadri subxaanallah in dhan waa inuu ku xasilaa sujuudi alxaadi cashar kan koob iyo tobnaad arkaantii aljuluusu bayna sajdatayn labada sujuud inta udhaxaysa waa inuu fadhiistaa aلثaani cashar kan labiyo tobnaad aلطumaaniinatu fiihi waa inuu ku xasilaa juluuska labada sujuudood udhaxeeya waa inuu ku xasilaa oo sidaan soo sheegaynay labada sujuudood waa in dhaqaaqooda markuu kii ka soo kacaya iyo kii labaad u laabanayay waa inuu qadar dumaaniino ah oo fadhi ah ee u dhaxaysa oo fadhigaa uu ku xasilaa waayahay dadka qaar maxay sameeyaan sujuudda markay ka soo kacaan ma fadhiisanayaan madaxu kor u soo qaadi saa markuu madaxu kor ugu soo qaado ayuu madaxu toos u celin haddana isla markiiba waxa weeyaan sujuuddi ma ka soo kacay saasuu madaxu u soo qaadi haddana uu ku celin waxa weeyaan waa baail wey salaadaas juluuskii beni sadtain mama fadhiisanin qofkaas uu ka tegey rugni dhan oo arkaanta ka mid ah ayuu ka tegey iyo dumaaniinadiisa waa yahay aلثالث caشhaر kan saddexiy tobnaadi aلتashahud الأkhiir atixiyaadka dambe atixiyaadka dambe ayaa ruknia lakiin atixiyaadka hore rukni ma aha waa sunno waaye الraabic caشhaر kan afariyo tobnaad alqucuudu fiih in loo in la fadhiisto weeye tashahudka dambe waa in la fadhiistaa oo maxaa kaa baxaya qofku hadduu atixiyaadka la yimaado ka war asagoo taagan atixiyaadka uu la yimaado waa rukni laakiin rukni kaleu ka tegey oo waxa weeyaan ahaa fadhigi waa inuu atixiyaadka uu fadhi ku akhriyaa alkhaamis kan شhan iyo tobnaad aلsalaaةu calى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam fiih waa inuu nabiga ku saliyaa fiihi tashahudka dambe atixiyaadka dambe dhexdiisa inuu nabiga ku saliyaa oo tashahudka hore taxiyaadka hore nabiga inuu ku saliyo waa sunno ma aha waajib ma aha asaadis cashara ka lix iyo tobnaad asalaam salaamo naqsigi weeye salaamo naqsiga marka lu leeyahy waxaa looga jeedaa tasliimta koobaad altasliimat اluulaa tasliimta koobaad ee assalaamu calaykum uu leh taasaa rukni ah laakiin tasliimta labaadi waa sunno tasliimta labaad waa sunno hadduu assalaamu calaykum qofkii dhaho salaadduu ka baxay hadduu xataa intaa ku ekaysto salaadiisii wuu asaxday ta waa sunno waxaana ku filan qofki inuu dhaho assalaamu calaykum baa ku filan xataa hadduna waraxmatullah unu ku darin salaadiisu waa asaxaysaa saas darteed waxay sheegaan shuruudo badan ayay u sheegaan assalaamu calaykum waxaa ka mid ah in alif iyo laamta assalaamu ku jirta waa inuusan ka tegin ma dhihi karo salaamu calaykum ma dhihi karo wa inu dhaha assalaamu wa inu dhaha assalaamu calaykum waa inuu la yimaada kaafkii khiaabka oo alaykum waa inuu dhahaa kaafkaa waa inu la imaada hadduu dhaho assalaamu alayhi ama alayhim oo damiir haa'ib u ka dhigo ma ansaxayso waaya ama alayha waxaa kaloo ay e, sheegaan fuqahadu shuruudda e, salaamta in labada kelima isku xidhiidhiyo assalaamu iyo calaykum waa inuu isku xidhiidhiya uusan faasib udhexaysa hadduu qofku dhaho assalaamu ou hadal udhexeeya ama u dhahaa maalan xoogaad ku aamusnaado mar dambe u dhaho calaykum ma asaxayso ka kale waa inuu miimujamci isticmaalaa oo assalaamu calaykum miim waa inuu isticmaala hadduu dhaho qofka assalaamu calayka ma asaxayso waayahay inuu qiblada qaabishan yahay marka uu assalaamu calaykum leeyahay hadduu qibladii ka jeedsado ma asaxayso tasliimtaas waa yahay waa in uu asagoo fadhiya uu la imaadaa hadduu intuu kaco salaamu calayku dhaho ma ansaxayso waa inuu naftiisa maqashiyaa waa inuu naftiisa uu maqashiya assalaamu calaykum waa inuusan ku darin wax ama uusan ka jarin wax macnaheeda doorinaya waa yahay shuruuddaas ayay fuqahadu u sheegaan rukniga u dambeeya arkaanta salaadda waxa weyaan ee toddobiyo tobnaad atartiibu tartiib weeye bimacnaa in arkaanta la kala horraysiiyo sida aan soo xusnay laakiin laba rukni ayaa isku wakhti dhacaya oo ahaa niyada iyo takbiiratuxraamka niyada iyo takbiiratuxraamku ayagu isku wakhti bay dhacayaan qofku markii uu allaahu akbar leeyahay ayuu niyada la imaanaya laakiin arkaanta kale saas u kala horraysiinayaa aan soo xusnay hadduu rukni rugni ka horraysiiyo waxaa weeyaan salaaddii ma asaxayso hadduu sujuuddi ka horraysiiyo rukuucdii ama fadhigii juluuskii uu ka horraysiiyo sujuudi ama uu isdabamaryo ama arkaantii kala horreysiiyo waxa weeyaan salaaddii ma ansaxayso inta ayaan ku joojinayna w sal اllah wslm ala nabina mxamed walxamdu lilaahi